بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف إسناad الفعل الأجوف ficilka أجwفka ah tiirintiisa أجwفku wuxuu qeybsamaa أجwف waawi ah iyo أجwف yaa-i ah qaala almaadi wuxuu noqonaa qultu qulnaa waa mutakalimkii mukhaadabkana qulta qulti qultumaa qultum qultunna qaa'ibkana qaala qaalat qaalaa qaalataa qaaluu qulna haddaba qultu markeedii hore qawaala ay ahayd inta aan ta'da lala xidhiirin qaacidadiyaa gashay taxarakat ilwaaw wainfataxa maa qablahaa faqulibat alifan waawda markii alif loo rogo fatxadii saarneedna aliftay ku qadaran tahay ilaan qawala waawdeeda fatxaa dul saaran marka waxaa haysataa waaw iyo fatxo waawdii alifaa u rogtay fatxadii aaway oo ku qadaran tahay qaala marka ugu alifkan hee fatxaa ku qadaran ayadoo sidaas ah qaala ayaa waxaa lala xiriiriyey damiirkan marfuuca oo mutaxarik ah ama qaaltu ama qaalta ama qaalti ama qaaltuma ama qaaltuma wixii lamid ah damiir marfuuca oo mutaxarik ah almuhim damiirka marfuuca oo mutaxarika ah ficilka maadi hadduu la xiriiro xarafka ugu dambeeya waa la reebaa sida darabtu iyo sharibtu iyo calimtu iyo wixii la mid ah markaas irtiqaa saakinaynaa dhacaa awel aliftu way reebneed oo caynulkelimaha ah haddana laamta oo laamulkelimaha waa reebantay sababtay u reebantayna waxay tahay liitisaaliha bidamiiri rafcin mutaxarik irtiqaa saakinaynaa markaa dhacay waa in laga takhaluso qaacidada iltiqaa saakinaynka waxay leedahay labada xaraf ee reeban kan hore hadduu xarfu maddin uu noqdo wajaba xadfuhu isaga waa in la jaro aliftii caynulkelimaha ahayd waxay noqotay xarfu maddin ilaan way reeban tahay fatxana way ka horeydaa fatxada qaafka saaran laakiin inta aan la xadfin xarakadii kuugu qadarneed ka soo qaado maxaa kuugu qadarnay alifta fatxo fatxadii haddii aan qaadno oo faa-ul kelimaha aan u naqlina wax isbeddela miyaa imaana ilan qaafku markii hore u fatxisnaay haddana fatxaa haddaa u geydo wax isbeddela soo kordhi maayaan waxaa la samaynaa fatxadan waa la qaadaa waxaa lagu soo beddelaa xarako umu jaanis ah aliftan meesha ay ka soo kadoontay fatxadii alifta ku qadarneed ayaa waxaa lagu soo bedelaa xarako mujaanis u ah caynulkelimaha laftigiisa ilan aliftani asalkeeda waaw buu ahaa xarakada marka u mujaaniska ah waawda waa damo fatxada damo kusoo bedelo damada soo qaad faa-ulkelimaha saar laakiin faa-ulkelimaha iyadoo mutaxarik ah xarako kale lama saari karo ilaan xarafku laba xarako iskuma qaadan karo fatxada katuur kadibna dammadan saar markaas kadibaa waxaa iska tuureen labada saakin midkii hore oo alifta ahayd ilaan wuxuu noogu joogay waxay ahayd inaan xarakada ka qaadanno xarakadiina hadda waa ka qaadanay maxaa kuu soo baxa markaas qultu calaa wasni fultu waxaa isweydiin leh xarakadan faa-ul kelimaha saaran maxay faa'iideynaysa ma waxay tilmaamay kelimadan wasankeeda oo ma waxaa leeyahy kelimada asalkeedu facula u ahaa xarakadii caynta inta lasoo naqliyey afaada loo soo naqliyo facula u ahaa tambiihan calaa xarakat alcayn miya maya tambiihan cala alwasni ma aha maxay faa'iideynaya markaa tambiihan cala almaxduuf caynulkelimahan kaa xadfan waxay isleeyihiin damadan faa kelimaha saaran way isleeyihiin labadoodu macnuhu waa saas damada faa kelimaha saaran iyo xarfucillaha cillaha kaa xadfan waa isleeyihiin hadalkaas macnihiisu muxuu yahay waawaa kaa xadfan waa kuwa kalena waa la mid qulnaa waa la mid qulta waa la mid qulti waa la mid qultumaa qultum qultumna kulli waa la mid damiir marfuuca oo mutaxarigahoo dhan waa isleeyahay qaala ayada waxba kama xadfanaa qaalat waxba kama xadfanaa qaalaa waxba kama xadfanaa qaalataa waxba kama xadfanaa qaaluu waxba kama xadfanaa qulna waxbaa ka xadfan maxaa ka xadfan cayntii ilan damiir marfuuco mutaxarigaa la xidhiirsaday qultu bay la mid tahay wa yulaaxadu waxaa loo jeedaa waxaa muuqda annahu xudifat in la jaray caynu lkelima kelimada caynteedii oo wawda ahayd fi lmaadi maadiga laga xadfay annahu xudifat in la jara caynulkelima cayntaas oo filmaadi maadiga dhexdiisa ahaatay dheh fii suuratay lmutakalim mutakalimka iyo walmukhaaab mukhaaabka labadooda suuradna lagu dhex xadfay iyo wa jamci linaah jamculinaahka fii xaali lgayba waalcilatu fii daalika xadafka fii daalika wuxuula jeedaa xadafkee jaritaanka waxaa sabab u ah iltiqaa'u saakinayni laba xaraf oo reeban oo kulmay kan horena uu yahay caynulkelimihii kan dambena uu yahay laamulkelimihii almudaaric aquulu naquulu waxba kama maqnaa waa mutakalimkii mukhaadabka waxaa leedahay taquulu taquuliina taquulaani taquuluuna taqulna taqulna maxaa ka maqan caynulkelimiyaa ka maqan maxay u maqan tahay iltiqaa saakiniin darteed qaa'ibka yaquulu taquulu yaquulaani taquulaani yaquuluuna yaqulna ayadana waa maqan tahay iltiqaa saakiniin darteed ila nuunu niswaha midka ka horeeyaa reebma waawdu saasay ku baxeen xudifat caynulkelima caynulkelimihii waa la jaray fii xaalati اlisnaadi ilaa jamci linaad jamculinaadka marka loo jiro niswaha ama mukhaaطab ha ahaado ama gaa'ib alamru waxaa leedahay qul caynulkelimihii waa maqan tahay iltiqaa saakiniin darteed quli laakiin markaas ma maqna len saakiniin ma jiro quulaa sidoo kale ma maqna quuluu ma maqna qulnana way maqan tahay xudifat caynu lkalima fi suuratayn alأulaa wاlakhiira midda ugu horeysa oo qul ah iyo midda ugu dambeysa oo qulna ah baaca oo ajwafkii yaayga ahaa waawiga unbuu la mid yahay almaadi waxaa leedahay bictu bicna xarakada caynta ku qadarneed markii qaalo aan joognay fatxay ahayd soo ma ahayn tanna sidoo kale waa fatxo fatxada qaala waxaan ku soo bedelnay xarako u mujaanis ah waawda laakiin hadda waxaan kusoo bedelaynaa fatxada xarako u mujaanis ah yada da ya-da maxaa u mujaanis ah kasro faaul kelimaha saare marka xarakadaa ka tuurto kabacdi waxaa kuu soo haraa bictu calaa wasni filtu bictu bicnaa bicta bicti bictumaa bictum bictunna baaca baacat baacaa baacata baacu bicna almudaaric waxaa leedaha abiicu nabiicu waa mutakalimkii tabiicu tabiiciina tabiicaani tabiicuuna tabicna qaa'ibka yabiicu tabiicu hiya yabiicaani tabiicaani humaa yabiicuuna yabicna amarka waxaa leedaha bic biicii biica biicuu bicna jaraa fii hada alficli ficilkan oo muctalucayn bilyaayiga ah maa jaraa fi lficli lajwaf almuctali bilwaawi ficilka ajwafka ah ee muctal waawi ah wixii ku dureersaday isnaadu lficli muctali almuctali alaakhir meesha dambe midka ka jiran wuxuu la jeedaa naaqiskii qadaa waa naaqiskii oo yaa ah almaadi waxaa leedahay qadaytu qadaynaa wax miyaa ka maqan waxaaba kama maqna keliya laakiin qadaa alifteedii ayaa waxay isu rogtay maxay ya asalkeedii horey u laabatay qadaa ay ahayd damiir marfuuca oo mutaxariga marka lala xariiriyey qadaytu ay noqotay ruddat ilalifu ilaa asliha asalkeediyaa loo celiyey mukhaadabka waxaa leedahay qadayta qadayti qadaytumaa qadaytum qadaytunna qaa'ibka qadaa qadad qadad maxaa ka maqan laamulkelimihii oo alifta ahayd iltiqaa saakiniin dartiisayna u maqan tahay ilan ayadoo reeban iyo taa oo reebanaa kulmay ayadaa xarfumadii noqotay waa la jaray qadataa qadayaa dheh qadayaa waxba kama maqna laakiin qadataa way ka maqan tahay maxaa dhacay qadataa sababtay ugu maqan tahay maxay tahay taa u taaniidka ah oo saakino ah iyo laamulkelimaha oo saakino ah ayaa qadad kulmay saas daraaddeeda laamta loo xadfay laakiin hadda taa u taaniidkii waa mutaxarik maxaa alifta loo jaray haddee taxriiga taa-u ta'niidka fii hada almithaal waa caarid liajli lalif taa-u ta'niidka asalkeeda ma inay saakin tahay mase inay mutaxarik tahay ma inay saakin tahay taa-u ficilka xagga dambe ka raacda alaslu fiiha asukuun maxaa loo xarakeeyey haddaba qadataa marka le liajli lalif alifta darteed bacdama asalkeedii saakin uu ahaa aliftii iyo ayadaa kulmay aliftii saasay ku baxday kadibaa waxaa loo xarakeeyey liajli alalif qadaw ayadana laamulkelimihii way maqan tahay iltiqaau saakiniin darteed qadayna waxba kama maqna urjica xarfu lcilati xarfu cili ilaa aslihi asalkiisa loo celiyay fii bacdi suwar sida qadaytu iyo qadayna iyo qadaytu waxaasoo dhan asalkiisii oo ya ayaa loo celiyey waxudifa fii bacdihaa suwarta bacdigeedana waa lagu jaray xarfu cilihi waxudifa xarfu lcilati waa la jaray fii bacdiha bacdi suwar bacdi alaakhar ee kale sida qadad iyo qadata iyo milu qadad qadata iyo qado mudaarica aqdi naqdi waxba kama maqnaa taqdi taqdina taqdina laamulkelimihii ma maqan tahay mise waa joogtaa ya waa maqan yahay waa maqan yahay ya-da joogtaa maxay tahay yaa-u lmuanasati markeedii hore hadaba taqdiyiina saasuu ahaa haddii kalena waxaa dhihi kartaa iyadoo sideeda ah oo taqdi ah ayaa yaau u lmu'anasati xagga dambe laga raaciyey iltiqaa saakiniin darteeda loo jaray na waa dhihi kartaa haddaad doontana asalkeedii taqdiyiina uu ah waa dhihi kartaa daadkii waa kasrisan yahay ya-da ka dambeydo laamulkelimaha waa kasrisan tahay yaa-u lmu'anasati kasii dambeyda tawaali lamhaala jira see la yeelaa markaas laamulkelimaha ayaa laxadf ah ka tuure taqdiina a ku saaray markaas calaa wasni tafciina taqdiyaani waxba kama maqnaa taqduuna waa maqan yahay soo maaha waa maqan yahay taqdiina waxba kama maqnaa gaa'ibka waxaa leedahay yaqdii taqdii yaqdiyaani taqdiyaani yaqduuna waa maqan yahay yaqdiina waxaa kaa maqnaa jaraa fiihi waxaa ku dureersaday midkaan dhexdiisa maa jaraa fi lasli asalka waxaa ku dureersaday fi lmaadi maadiga dhexdiisa wixii ku dureersaday oo min irjaaci xarfi xarfin loo celiya ilaa aslihi ilan yaqdi asalkiisa loo celiyay markiisi hore hadduu qada ahaa walxadfi fii bacdi suwar suwarta qaarkoodna in la jaro alamru waxaa leedahay iqdi iqdee ninyahu xukmi iqdee gabar yahay xukmi iqdiyaa labadiina xukmiya iqdu iqdeena gabdha yahu xukmiya iqdi marka laamulkelimihii waa maqan tahay iqdii sidoo kale waa maqan tahay iqdiyaa ma maqna iqdu way maqan tahay iqdeenana ma maqna waqaca fiihi alxadfu kan dhexdiisa ficilka amar waqaca fiihi amarka dhexdiisa alxadfu ayaa dhacay maa cadaa suurati lmuhanaa muhanaa marka laga reebo iqdiyaa ah iqdiyaa keliyaha laamulkelimuhu joogtaa u leeyahay iqdi waa maqan tahay iqdiina waa maqan tahay iqduuna waa maqan tahay iqdinana waa maqan tahay maa cadaa suurati lmuhanaa sax miyaa warkaas haye xaggee kaley joogtaa iqdinana waa joogtaa marka waa in la yidhaahdo waqaca fiihi xadfu maa cadaa suurati lmuhana wa suurati jamci linaad jamculinaadkana laamulkelimu way joogtaa dacaa maadi waxaa leedahay dacawtu dacawna dacawta dacawti dacawtuma dacawtum dacawtunna dacaa dacat waa maqan tahay la socya dacawaa dacatan waa maqan tahay dacaw dacawna waa naaqiskii waawiga ahaa mudaarica waxaa leedahay adcuu nadcuu tadcuu tadciina tadcuwaani tadcuuna tadcuuna waawadan waa waawadii jamcu lmudakar asaalim laamulkelimihii haddaba aawey waa maqan tahay marka tadcuuna calaa wasni tafcuuna laamulkelimi way maqan tahay tadcuuna waa gabdhihii waa jamculinaadkii laamulkelimihii ma maqan tahay mise waa joogtaa waa joogtaa tadcuuna calaa wasni haye tafculna labadooda marka waa kala duwan waa tadcuuna iyo tadcuuna laakiin midna waa tafcuuna bxadfi la midna waa tafculna biihbaatiha yadcuu tadcuu yadcuwaani tadcuwaani yadcuuna calaa wasni yafcuuna laamulkelimi waa maqan tahay yadcuuna oo dumarkaana calaa wasni yafculna waa joogtaa udcu udcii udcuwaa udcuu udcuuna meeshan uu leeyahay udcii ibnu maalik laamiyat lafcaal wuxuu ku sheegay laba weji wa naxwu quzii bikasrin mushami dami qad qubila waa meeshii uu lahaa wa naxwu quzii uqzi oo kale bikasrin mushami dami qad qubila asalku waa in la godo laakiin haddana ishmaamna waa la ogol yahay jaraa fiihi kan dhexdiisa waxaa ku duraarsaday maa jaraa fi lyaa'iy yaa'iga waxaa ku duraarsaday min icaadatin lilasli xaraf in loo celiyay wa iyo jaritaan fii bacdi suwar saas uka wadaa isnaadu lafiifi min alafcaal lafiifka oo afcaasha ka tirsan tiirintiisa damaa'irta loo tiiriyo tawaa waa lafiif laakiin axkaamtiisu waa sida qadaa oo kale axkaamtii qadaa aan kusoo marnay iyo tawa waa nafsu shay ilan lafiifka waxaan dhahnay waa mithlu annaaqis naaqisku la mid yahay tawaa bacdamaa laamtiisu ya ay tahay qadaa oo laamtiisu ya ay tahay ayuu la mid yahay dawaytu dawayna dawayta dawayti dawaytuma dawaytum dawaytunna dawayta macnaheed waa waa laalaabtay waay waa duuduubtay awaa awat awayaa awataa awow awayna mudaarica adwi nadwi tadwi tadwiina tadwiyaani tadwuuna tadwiina yadwi tadwi yadwiyaani tadwiyaani yadwuuna yadwuuna yadwiina sida yaqdiin oo kale amarka waxaa leedahay idwi idwi idwiya idwu idwiina yulaaxadu fii bacdi suwar ana lalifa urjicat ilaa asliha wa huwa alyaa tawaa alifteeda in asalkeedii loo celi oo ya-da wa xudifat waa la jaray aliftii fii bacdiha alaakhar suurooyinka kale liltiqaa'i saakinayn almafruuq wuxuu u qaybsamay laba qaybood lafiif maqruun ah oo midka daan soo marnay lafiif mafruuq ah waqaa waqaytu waqaynaa waqayta waqayti waqaytumaa waqaytum waqaytumna waqaa waqat maxaa maqan ya laamo kelimihii marka qadaa intaan hore o dhan qadaa uu la mid yahay asna waqat waqayaa laamulkelimihii ma maqan tahay waa joogtaa ya laamulkelimihi waa joogtaa ila yaadan meesha taale waa laamulkelimihii marka waqaya waa facala sida daraba oo kale waqataa laamulkelimihii laakiin waa maqan tahay iltiqaa saakiniin darteed waqow laamulkelimihii waa maqan tahay iltiqaa saakiniin darteed waqaynana waa joogtaa waqayna waa facalna almudaaric waxaa leedahay aqi maxaa maqan waawdii oo ahayd waagu kelimihii naqiina waa sidoo kale taqi taqiina taqiyaani taquuna taqiina dhammaantooda ku wada maqan tahay yaqi taqi yaqiyaani taqiyaani yaquuna yaqiina kulli waa ka maqan tahay waawl kelimihii ficilkan war waxaa leedahay qi maxaa ka maqan waawl kelimihii laamul qiina maxaa maqan ya faul kelimihi ilaa mulkelimihi qiyaana maxaa maqan faul kelimihi keliya laamti waa joogtaa quuna maxaa maqan faadiya laamti qiinana maxaa maqan faadi keliya haddaba qiina wadan hala saaro maxay noqonay hadii la yidhaahdo ya cilna ilan cayntiina waa kuu joogtaa laamtiina waa kuu joogtaa fadiina waa kaa maqan tahay jaraa fiihi dhexdiisa waxaa ku daras irjaacu alif ila lasli uma xudifat ilyaau fii bacdi suwar wa xudifat waa la jaray faau lficli fii suurati lmudaaric ama fii xaalati اlamri faqad xudifat faau lkalima walaamuhaa wa baqiya alxarfu lwasat xarfu wasadkiia soo haray wahuwa alcayn laakiin ficilka amar oo dhan miya ficilka amar qeyb ka mid ah ayaa fa-da iyo laamtu maqan yihiin laakiin qayb ka mida laamtu waa joogta sida qiyaa iyo qiina wallahu aclam markaas ka jooga